haddii saddexdaa midkoodii aka door soomo kaasi waayo saddexdooda inay door soomaan ma ahe mid haddaw door bihii saairu ku door soomi multeenow ahaayo amase ku door soomi kulli jaryadii jaarigii kul jiraan wasu jiraan waxa dooray oo saamihi waxaas daahirin waayo shay daahiraan soo marnay lama taqayiraan soo marnay lama doorsoon bii hadduu doorsoomo oo macnaa biyinkii dhaarkiisu doorsoomo oo kale oo asgaar la muculateen oo magaci dhaarka ay dooriso maxaa ahay magalooni meena banaaneyn daahir waa yahay laakin daahir wax ma dhahiraayaan marnayno hadda doorsoon aan soo marni lama doorsoon aan soo marni biyaa doorsooma macnaha waxa waaye biyo haddii biyo isku darsamo oo lagu daro shay daa'ir oo kale haddii loo daro oo biyihii maqoltee ma dhamayne biyihii qolteen ma dhamayn waa doorsoomi biyo daahira lagu daray qolitaana isku gaaray qolitaankii hadda u dooriyo waxaa la leeyahay yani daahir waaye islam daahir waa istiqlaalku ala ama de nijaasaku doorsooma taqayurkii lamaas waayo waxsaamayo waxa waaye daahir oo nijaas meel nijaaska u doorsoomay haddii nijaas ku doorsoomay waa dhamaadka nijaas waayo daahir waayo doorsoonkaasi waa saamehaa macnaa waa saameeyaa imaa daahiran asku saameeyaa oo nijaasan asku saameeyaa doorsoonkaas mana ahaayo wax kale mana qahaa ilaa bacmigaas maqahaa dadanka xagiisii ama midibka ama urka haddii doorsoonkaas la helo lamada saddexdaa midkoodii kaafi waaye saddexdaa midkoodii haddii wax ku doorsoomaan kaafi waaye haddii nijaas ay dooriso walow kaana abahadiyaad qulateen fabilijmaaci maho haddii bihii dhaan isku doorsoomo cala almadhabi waaye waa la fiirahaa markaas xis ahaan waa loo fiiraha aragtada xis maxaa layidhaha waxa loo jeedo i taqdiir masalan ba biyii waxaa ku darsamay bidaahir aakhara biyi koo kale oo daahir ah, mana doorinin waa ku darsamay biyi kale biyo doorsoona tahay oo halaabsan basan oo yar oo nijaasooda daahiraas ah, doorin saasi waay saasiis doodaysa saasi asbaxda biyi wax kama laga arkaayo ah, kii oo magaciisa ay doori biyihi amase biyi waxaas ahaadi mutawassit oo ahaado caadi ah waxaa laga yaabaa markaasi hadii anasori waa laga markaasi waxaa yeelay hmm, taqdiira markaa asrabaa intaa dhan taqdiirayga haayaan biyihii waxaa laleeyahaa loonkii waxaa la qadaraa haddii biyo biyo kudoosa uu daro loonka waxaa la qadaraa markaasay loon lcasiir casiir loonkiiaa la qadaraa riixiina waxaa la qadaraa liiculaadaan midibka waxaa la qadaraa midibkiina maxaa la qadaraa waxaa la qadaraa yani waxay midib lahay dawaad waxyaalahaas kale ama rumaan aa la qadaraa insha allah casiir waxaa la yidhaahaa timirka markay ga soo taxay keedii lasoo ogooyi oo la miisi oo biyo laga bixi taasaa laga qadarkaas halii oo dooriyey low yuqadaro yani bidirka xagiisi yuqadaro casiirka qadarkaas ama low lagu shubo maxay noqon lahaayeen doori lahaayeen mase maya haddii lawaa doori lahaayeen lahelaa taqdiir cadiinka biya waa door soomay biya waa door soomay rihii maxaa la qadaraa laadaanka yani kasabkiisa ala qadaraa laadaan luubaan wa biya carafkooda laak malkaxuuhayo biya lagu dari kaleete oo daahira yani waxba mana qalin laakin doorsoona waa ku jiri taas iis waaya si caadi ah waa nimanka xafiisinka waa qadaraa markaasi luwan low luwan intaas eg biyo luwan hadii lagusua biyaha saynaqa lahaay ma doorin haya masama hadii waa doorin hanaaydaa waa doorsooy hadii ma doori lahaynadaa madawadayn inta nimankana rumaanka aloo qadaraha waa hadii layiraa biyo ma doorsoomi gacanka maka doorsoomi oo rumaanka ma doorsoomi haa hadii layiraa sax waa doorsooy hadii yiraa adoonka bitaqdiiri kul bitaqdiirina waa isaan min baab nijaasa waa sida haddana nijaaska galgala haddii nijaasa ay dawrasa biyihii oosenka dhamaan haddii nijaasa uu baro muasir saameey inta la socniyo almuasiru baahirin aw najisin najis aa saameeyey tagayurkii nijaska saameeyey wasfigii marba wasifayaalkaas oo sheegay saddexda ahaayeen ki udaranaa la qabahaa ashidkaa la qabahaa masalan ba waxa waaye carab urka xaggiisii waxaa loo qabahaa miskiga xasaf si udgoomaya loo qabahaa halahaan udgoomi haddii biyaha loo dari lahaay ma doori lahaayeen ma samaya midabkii waxaa loo qadarahaa yani duwaad waxaa loo qadarahaa marka haddii daahir leeda maxaa baxay waxaa baxay taqyiir yasiir aa baxay doorsoonkaa doorsoon yar waaye haddii la yaraa kaasaa ku baxay haddii la yaraa benefiti la yaraa maxaa baxay waxaa baxday haddana waxa baxay waxaway magaciisii baktigii oo inkanka ku dhawaay ama ceelka ku dhawaay eyaa baktigii oo quraay habadiyaa qaaday baktigiis weyn bakti waay oo siyaa meel yaala biyo ku jiraa bakti yaala baktigaas yaa waxaad ka yeeli meel dhan wax biyaha naftiisa urida hadii la arko waxaa leeya biyaani la uruwaya biyaha waxaa kusinti dooniya kusinti muhlaadaa kudhimati alifleha ambase wax kalaa kudhinti alifleha mana gaarido baktiga banaankaas yaalaa taas taasna xubna waxmawaayo waa shay yasiirka ku baxay hadii mado inta waxaa saalaa ma doori laaya misama ma maya hadi madoori hadi madooriaa waa dooli laha hadi yani sidaa toomani waay hadi madoori laha leeraana nijaabka inta waay marka waxaa ku baxay markaasay kiyasiir tahay oo yaraay doorsoonki yaraay doorsoonki yaraay waxaa waaye bakti waaye oo meha biyaha ayaa ku dhow haddii dooriso madoori heshay maxaa laleeyaha urkii dhan waxaa meedhan wax uruhaya baktiyaa ku uraa biyaa dib dhawaad nasiib maxaa wax uraaya tankaada ciyaabkanaa gali daahir nijaas ma aha tabayurkaasay oo nijaasgaas oo meha ku dhow oo yasiirka wax ma dhigayso النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلها ولو اشتبه حديثك شبه مو ماء بيو أو طاهر طاهرة بنجس بماء بيو بيو منجس أو معنى متنجس أو نجاس oo nijaasu hadis ka shabahmo ijtahaada waa dadaalaa watadahara waxau dahaaro qaataa timaadii oo danna uu umilay taaalatahu daahirnimadiisii waqiila waxaa lii in qadara calaa daahirin biyaqiinin falaa madadaalo walacmaa in dhoolihi ka basiirin ninka arkaayasku la ninka wax arkaayasku la tooyahay aw amase ishtabah iska shabahmi macnaha waxaa iskaga dheehgalmee ninka afkii waa maa un bii i waboolunkaadii waxaa iska dheehgalmeen iimayl biyuu ku jiro imaylkaadi ku jiro lam yjtahid ma dadaalaayo cala saxiixi qolka saxiix haddaan qabano waa soo markeen kulli bal baana kaaska aalay qulataani waan isku dhayaa waan isku daraa uma ka tayamamu waa gabagabaysahaa oo amase meel biilayacma laga dhigaa oo amase maa un biyo maa un biyo iyo ma uwardin bi iyo ba uwardi a isku dhagagalmeen oo iska shabahmeen tawafaa baa meesha istaaday kulli mid la arko dabatan asku haysta waqiila waxaa la yidhi law lijtihaadu madxibiya لو الاجتهاد أصلها أو ضلال اجتهاد أصلها وإن استعملها استعمال ما ملبي وظن ومني umaadaas daahir uu umaleeyey maalkii dalla uu umaleeyey daahirkaas umaleeyey gulhiis ama bacdigiisa malgii midkoodii araaqa alaakhara kan dambe waa daadiyaa waasi huwa wain tarakahu hadis dhaafo wain taraka hadiska tago taraka astago isdaagi waayi ama oo kii horeeyey isku dugto masalan basuuca isku dugti haddana duuraa timid isna weysigii waa ka burtay markaas maasi watagayara waa doorsoomay danuru danigiisii kii horo waasu ijtihaaday danigii horo marka suucaasku soo dugtay danigii lamaa danigiyaa ka bedelmay waa ka bedelmay door imika gaari soo weysa qabinaa danigii ka bedelmay weliina waa yaalihiin waa kaas oo lam yacmal lamaad ku camal falahaayo danigaa lamaad ku macmal falahaayo hmm. <coughs> يثبت الميت انت محمد صلى على النص من غوانه اتآتي ظني غرو هي المصنف كان واحد أنا يتيمم واسوف واجبك بيسها بلا إعادة سحب لها في الأصح من غوانه ولو أخبر عدو خبره يوتي به ولو أخبر عدو خبره ولو أخبر عدو خبره نكي تنجس الماء به الجاس والجزية مقبول الرواية فاعل مقبول الرواية أو خبرين وبين السبب سبب كان وعدي وأمس كان وهذه فقيها وهذه فقيه موافقا وافقه اعتمده بين السبب اعتمده وكان فقيها موافقا اعتمده وعسكرا انت لو طاهرة شبه مين اجتهادك وحوايه من وسائل وسائل الطهارة اسكمي طهارة وسائل شادي وسائل شيس اسكمي ديهي wasaaisha oo dhahaarana wasaaisheed ay kamid tahay ijtihaadka kaas kamid yahay hadda waxaan soo ogaanay biyihii inuu yahay wasaail dahaara waan ogaani haddana waxaan ogaani biyaha qeybyaalkiisii uu reeb walba xuunkiisa waa ogaanay walba qeybyaalkay ahaayeen waa soo sheegna kulli maa ulmuddo maa mutabiyan maa mustacmil waa soo sheegi doonaa kulli qeybyaalkooda waa soo ogaanay wax lagama qalmale horaad soo marteen maskaxdihii ku soo haaya ku xasuusta iyo si nijaasoo lahaayeen waa ogaanay waxay fiireen nijaasoo waa maa ulmudmaq waxay sihayna waa ogaanay maa ulmudmaq biyihii mudmaq ahaay maxaas ahaay في شيء أنه غير لا يرى ما مطلق في محل غير أصلها وأغاني عندنا به مشمس كأهاي مشمس كأهاي وأرحنا يكون لها زي أحكام ديزنا وأغاني وحيسي هاي الشيء وعمل فراي والأغاني به أو تغير بظاهر وأغاني به أو شيء ظاهرك دور صامل وأغاني كل وأنزل أغاني وحيسي هاي mm kani hadda aan soo sheegnay hadda aan wadno waxa waaye wasaaishii ijtihaadka wasaaishii aan ogaaninay wasaaishii waan ogaani wasaaishay ka mid yahay wasaaishii ay ka mid tahay waxaan ogaana afar inaag wasaa'il afar wasaa'il oo daahirka xaggiisa biyo xaggiisa alaana hadda waxa waaye wasaa'il wasaa'il waxaa lagu gaaraa ijtihaada lagu gaaraa bilmaai daahir ijtihaadki waa biyi daahira aa lagu gaaraa naftiisii biyi daahirkaa biyaha naftiisii munawasaainas ka mid tahay waxaa lagu gaaraa usina waxaa ku gaaraynaa bahaarada oo bahaara maxay ahayd maqaasid ay ahayd bahaaradii waxay ahayd iyadaa maqaasid ahayd wasaail wasaail waxa waaye labada mas'alo hadda meel aan joogno ina ijtihaad لماذا مسألة وحواي ايدي واي وسائل وسائل لماذا مسألة واي وعلى رأينا لنا وسائل وسائل لنا بي طائر اه اه بي متمجس اه يعني اسك شبه مين ولو اشتبه بي طائرة بي بي لموين وبيه بي وحواي طائر واي كون نجاتها قارتي يعني والأركي نجات قارتي لكن waa iska darmeel waa iskaaga dar meel waa iskaaga dheh meel labadoodii marka la sooci karta kii nijaasda gaartay bii nijaas e mahe koo nijaas gaartay oo nijaasoobay oon la casrigaynin najasul ceen hmm. isku sheebah amase biyo oo ama caro oo daahir ah biyo daahir ah biyo mustacmil amase caro nijaas ah biyo nijaas ah amase caro oo nijaas ah عرب بايرا عرب جاسك شو بحنتي سالنا واحد